alxamdu lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala aalihi wsaxbihi wman ihtada bihuda qaala almusanifu alimaamu bnu mulaqin raximah اllah waadaabu almuxadisi wa taalibu alxadiid macrifatu gariibihi wa lugatihi wa tafsiru macaaniih waistinbaatu axkaamihi wacaswuhu ila asaxaabati waataabiciina waatbaacihim wifaaqan wakhilaafa ويحتاج في ذلك إلى معرفة الأحكام الخمسة وهي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة ومتعلقاتها من الخاص وهو ما دل على معنى واحد والعام وهو ما دل على شيئين من جهة واحدة والمطلق وهو ما دل على معنى واحد مع عدم تعيين فيه ولا شرط والمقيد وهو ما دل على معنى مع اشتراط آخر والمفصل وهو ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره والmfsr whو ma warad البyاn bالmuraad mnه fي madlulh والmجmل whو ma la yfhm الmuraad mnه وyftqr إlى غyrه والتراجيح byn الrwاة min جiهaة kraة الcdد mع الاstiواء fي الxفd وmin جiهaة الcdد أيضا mع التbayن فيه وغyr ذلك ومعرفة nاaskhihi وmansukhihi ومعرفة الصحاaبة وأتباعiهm وman rawى min الأكاbr عن الأصاغر كرواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم, عن تميم الداري والصديق وغيرهما ويلقب أيضا برواية الفاضل عن المفضول ورواية الشيخ عن التلميذ كرواية الزهري ويحيى بن سعيد وربيعة وغيرهم عن مالك ورواية النظير عن النظير كثوري وأبي حنيفة عن مالك حديث الأيم أحق بنفسها من وليها ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء كرواية العباس عن ابنه الفضل وعكسه وكذا رواية الأم عن ولدها waxay noogu dambeysay hadalku mualifku tilmaamay raximahullah inay ka mid tahay anwaacda culuum lxadiid inuu qofku barto gariibu xadiidi rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama wa luqati laakiin intaanaynu hadalkaa dhammaystirin waxa uu sheekhu inoo sheegay inay ka mid tahay anwaacda culuumulxadiidka aadaabu muxadis wa aalib lxadiid muxadidka iyo daalibka cilmiga baranaaya labaduba inay aadaabtii cilmiga ay wax weeyaan ku dadaalaan waana maado khaas ah oo hadda aynu lagu qaad eh, kutubteeda wax kamida ah lagu qaadanayo dowladda waa bilowdeen baan filaya soo saama marka tafaasiisheeda halkaas ayaa ugu tegi doontaan daalibulcilmigu waa inuu ikhlaaska ku dadaalo waa inuu ku dadaalo inuu cilmiga culimo ka qaato oo uu culimo u yeesho oo uu culimmadu wixii ay faraan ee ay kula taliyaan uu yeelo oo fartoomo waa inuu culimada dalkiisa uu cilmiga marka hore iyaga ka barto cilmigu siduu u kala horeeyay culimmadu ugu tilmaameenna u qaato culimmada dalkiisa marka uu cilmigii ka qaato waa inuu u rixlaysto waxa weeyaan buldaanta kale si uu culimadii islaamkae kale wax uga soo qaato waxaa ka mid a ah aadaabta aalibilcilmiga laga rabo ijlaalu sheikhi wa tacdiimu inuu sheekhiisa weyneeyo oo ixtiraamo ayaa ka mid ah oo dee waxay ka mid tahay min asbaabi alintifaaci bilcilmi sidaynu mararo raba sheegnay oo inagii sheegnay inuu shaafici yidhi kuntu usafixu lwaraqata bayna yaday maalik safxan rafiiqan haybata lahu lianlaa yasmaca waqcahaa safxadda waxaan rogi jira si shanqadh la-aana markaan majliska imaam maalig fadhiyo haybatan lahu anigoo isaga ka haybadaysanaya oo ixtiraamaya lianlaa yasmaca waqcahaa si aanu shanqadhida u maqal hmm bukhaari wuxuu ihi maa ra'aytu axada awqara lilmuxadisiina min yaxya bni maciin maan arag cid ka ixtiraam badan muxadisiinta uga ixtiraam badan oo ka weyneyn badan dadka muxadisiinta ee culimmada ahlulxadiiska ah yaxya bnu maciin wa maca dalika yaxya bnu maciin rag badan oo dee xadiiska ku ogog lahaa ama xadiiska warinayay ayuu jarxiyey soo ma waxay kutusinaysaa jarxinta uu jarxiyey ama kalaamka uu ka hadlay iyo tawqiirku inaan iska hor imanaynin faljarxu xifdan lidiyaanati wanasixata laha wtawqiiru xifdan lihaybati lukhuwati alislaamiya soo ma markaa iskama hor imanayaan waxaa ka mid ah alcamalu bilcilmi aalib ilcilmiga waxyaabaa looga baahan yahay inuu cilmigii ku camal falo cilmigii inuu ku camal falo inuu ku camal falo camar ibnu qays almulaayi wuxuu yihi raximahullah llah balagaka balaqaka shayun min alkhabar xadiiska nebiga wax kamidii markay kusoo gaadhaan oo xadiis ku soo gaadho facmal bihi walow maratan takun min ahlihi hal mar ku camal fal wixii xadiisa kusoo gaadha walow mar keliyana aad ku camalfashide takun min ahlihi xadiiskaasi cidda uu sheegaya dee ka mid noqoni abcan waxa xadiisku uu sheegaya haddaanu ahayn wax maalin walba sharcigu faray in la soo celceliyo de ayuu ayuu ka hadlay u leeyay walow maratan waaxida naam wakic bnu jaraax alru'aasi raximah llah axadu aimati alxadiid wa qaadati ahli sunna waxaa laga wariyay inuu idaa aradta an taxfada alxadiida facmal bihi haddaad doonto inaad xadiiska nebigu kaa fakan oo aada xasuusnaato ku camal fal walihaada imaam axmed waxaa laga sheegay raximah llah waxaa soo gaadhay axaadiis sheegaysa in nebi maxamed istoobay sala allahu aleyh wasalam markaasuu istoobay baa lihi isaguna markaasaa la ihi maa haada yaa imaam markaasuu yihi liaxfada bihi lxadiid ya naam bacdu ahlicilmi waxaa laga soo wariyay muxadisiinta ka mid a waxaa laga soo wariyay raximahum ullah inay yidhaahdeen zakaatu lcilmi alcamalu bihi zakaatu lcilmi eesh alcamalu bihi siduu maalku ak sida maalkaba zake looga bixiyo ayaa cilmigana zake looga bixiyaa waxaan nidhi aadaabu aalibاlcilmi waxaa ka mid a ah inuu cilmigii ka qaato min shuyuukhi beladihi oo iyaga ka doono weliba kuwooda fiqaaddaa ee wariciinta ee waraca iyo diyaanada iyo sunnada ku toosnaanteeda lagu bartay inuu ka qaato markuu kuwaa cilmigii ka xasiliyo oo ay waddadii tusaan oo uu iyagii cilmigoodii xasiliyo aalib sunnatu alab waxa weeye inuu taalibku dabeedna buldaanta kale jaarkiisa ee uu gaari karo inuu cilmi doonto culimmaduna waxay idhaahdeen fawaaidda ay leedahay inaad rixlaysataa waxaa ka mid ah inaad culimada asaaliibtoodii fahanto oo macalimiintaadii iyo macalimiinta beledka kale waxay ku kala duwan yihin aad fahanto oo culimo badan inaad la kulanto khibra laga faa'iidaa waxaa laga faa'iidaa in waxyaabaha qaarkood kuu baxaan oo waxaa laga faa'iidaa in asaaliib kala duduwan oo cilmigii loo gudbiyo aad barato wahaakada faa'iide weyn bay leedahay sidaa awgeed ayaa imaam raximah raximahullah wuxuu u deliishaday mashruuciyadda rixlada fii talabi alcilmi qisatu nabiyullaahi muusa wa rixlatii ilaa fayn rixlad khilaafeyn ilaa khadir ayib waana sax waxaanu khatiibu lbaqdaadi yidhi rixlada laba maqsuud baa laga leeyahay waa culuw lisnaad inaad asaaniid caaliya soo xasiliso dabcan markii xadiiska la warinayahay taas iyo waqadamu samaac iyo inaad samaac sareeyo soo hesho taasi waa mid liqa masalada labaadee laga lahaa waxay ahayd liqaau lxufaadi walmudaakarati lahum walistifaadatu minhum inaad xufaadii iyo dadyoogii ahlulcilmiga ahayd inaad inaad la kulanto ee kala duduwana oo aad cilmigii ka qaadato oo wax ka soo dhigato kasoo faadaysato saa ogeed culimadu waxay haduu labadaa labadaa faa'iida hadduu daalibulcilmi beledkiisa ka helayo inuu rexlaysta maaha ayaa culimadu idhahde nacam culimada qaarkood waxay yidhahdeen culimada beledkaaga ee ehelka u ah in cilmiga laga qaato ee sunnada lagu yaqaano ahlu sunnuhu kamay qaadan jirin cidaan sunnada ku toosnayn wax ilaa cinda alidiraar marka haddii culimada culimada beledkaaga waxbaha ka tegin hadhow ha isku canaanen markuu sheekh culimadii beledkaaga dhintay alla maad wax ka qaadatid saa ogeed baa nin waxaa laga sheegay inuu yihi dayic waraqatan walaa tudayicana shaykhan dayic waraqatan waraqada dayac oo ku dayac inaad wax ka qorto culimada beledkaaga walaa tudayicana shaykhan sheekha dayicin mhm. waay waxyaabaa looga baahan yahay aalibulcilmiga waxaa ka mid a ah inuu iska ilaaliyo inuu culimadiisa la murmo oo uu ku dhiirado inuu aad iyo aad uu isaga ilaaliyo ibnu salax wuxuu leeyahy yukhsha cala faacili dalik an yuxrama alintifaac waxaa looga baqayaa qofka sidaa sameeya inuu cilmigu ku intifaaci waayo ah, waana mujarabo waa sheegnay waa sheegnay wax ka mid ah nacam daalibul adabta looga baahan yahay waxaa ka mid ah inuu ka digtoonaado kibirka altakabur walisticlaa cala alikhwa wacala azumala wa cala almashaayikh inuu iska ilaaliyo waa kaa bukhaari ka sheegay mujaahid inuu yihi laa yanaalu lcilma mustaxyin walaa mustakbir cilmiga gaari maayo mid xishooda iyo mid isla weynitoona ya marka qofka mutakabirkaa ee qabka weyn leh cilmiga kuma intifaaco culimadii horena waxay dhaheen laguma xasiliyo cilmiga bimili tawaaduc wax tawaaduc la mid ah laguma xasiliyo walihaada imaamu axmed markaynu kitaabka muqadimadiisii duruusta muqadimadeedii bilownay baynu sheegnay imaam axmed maxaa laga sheegay markii la yidhi muxuu niyoonayaa qofka cilmi doonaya qaala yanwi rafca aljahli watawaaduc marka tawaaducu fi lcilmi waa shay cajiiba ah. asmaci wuxuu yihi raximah man lam yataxamal dulla tacallumi saacatan baqiya fii dulli ljahli abadan qofka aan cilmigu dulli buu leeyahay marka dulligaa cilmiga qofka aan u dulqaadan ee aan saacad sabrin culimmadu waxay yidhaahdeen raggii hore ee ragga ahaana laga sheegay geesinimadu waa sabru saac geesinimadu waa maxay waa sabru saac waa in yaroad adkaysato marka wuxuu ninkaa dulli tacallum cilmiga barashadiisu duli buu leeyahay ee qofka duligaa u dul qaadan waaya ee u sabri waaya weligiiba jaahil buu baaqi ku noqdaa buculmya waxyaabaha culimmadu ay yidhahdeen aalibulcilmigu waa inuu ku dadaalo waxaa ka mid a ah alictinaau bifahmi maa yuxasilu inuu waxa cilmige loo dhigayo inuu fahmo ku dadaalo oo uu sugo oo uu muraajaceeyo inuu ku dadaalo inuu kala shaandheeyo saxiixiisa iyo saqiimkiisa inuu ku dadaalo cilmigii uu baranayay kiisa qariibkaa iyo kiisa naasikha ah iyo kiisa mansuukha iyo waxa weya kiisa mudlaqa kiisa muqayadka mukhtalafulxadiiska ah inuu anwaac kiisa maqbuulkaa kiisa marduudka ah inuu kala ogaado oo uu ku dadaalo inuu cilmigii markuu bilaabayo culimada u daba fadhiiso kutubta uu dhiganayo iyo sida uu u soconayo mhm. inahaasaynu ka tilmaamaynaa waxaan aada u adkaynayaa aad inuu aalib aalibulcilmigu ku dadaalo ikhlaasu niyatihi lilaahi caza wajal axaadiis kusoo aroortay waa sheegnay waana ka warannay markaynu sharaxayna xadiis inama alacmaalu biniyaat waxa uu yihi xamaad ibnu salma man alaba alxadiisa ligayr illaahi mukira bih ninka cilmiga u doona waxaan ilaahay darti ahayn shirqool baa ku dhaca buuhi mukira bihi waa la shirqola qofka la shirqolaa haaliban waa dhintaa soo ma marka waa ninuu de shaydaan ka waageertay oo camalkiisii ka kharibay ya marka waa inuu aada iyo aada isaga ilaaliyo waa inaad ilaahay weydiisato fii sujuudika wa rukuucika a marka aad marka aad sujuudsan tahay rukuucda markaad sujuudsan tahay waa inuu weydiisto ilaahay caza wajalla aalibulcilmigu inuu ilahay cilmiga u furo yaa mucalima aadama callimnii wa yaa mufahima sulaymaana fahimnii mhm. waay <clears throat> wuxuu ihi sheekhu wamacrifatu qariibihi wa waxaa ka mid ah anwaacdii culumta xadiiska wa macrifatu qariibihi xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam alfaaddiisa qariibka ah iyo luuqadiisa inaad barato xadiiska nebigu sala allahu calayh wasalam waxa waxa uu leeyahay oo ku dhex jira oo ku soo aroora alfaad hariib ah alfaad hariib ah alfaaddaa hariibka ah tafsiirkeeda iyo luuqaddeeda qaabka loogu dhawaaqayo iyo waxa lagu fasirayo iyo luuqadii ay ku qornayd inuu barto wey <clears throat> inuu aalibulcilmigu u barta wey waxaana dhacda dad badan inay iyagoo isle dadka waxu sheega inay xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam markay akrinayaan ay laxniyaan rasuulku wuxu uhi man kadaba calaya eegada waa kadaba ka waran haddaad tiraa man kadaba calaya hmm? waxa uu nebigu uri sal allah alay slam lian yahdi allahu bika rajula waaxida khayrun laka min xumuri nacam waa sidaas marka haddaad tiraa dhowto khayrun laka min xumuri nicam nicmooyinka cascasi maxay ahayen baa lagu odhani marka luuqadda xadiiska nebigu calayhi salaatu wasalaam luqadda uu ku qoran yahay oo af carabigiiah ah oo inaad ka barato wax kaaga kaalmeeya fahamkii fahamkii sharciga kadalika waa inaad barataa alfaadda qariibka ah ee macnaheeda aan si yar lagu gaadhaynin inaad barato waa cilmi jaliil ah wa tafsiiru macaaniihi macaanida waxa weeyaan alfaadda xadiiska nebiga sal sl macaanidiisana inaad barato waxaan idhi kutub bay culimmadu ka alifeen hariib alxadiiska kutub bay culimadu ka alifeen tafsiirka xadiiska nebiga calayh isalaatu wasalaam kutubu shuruuxi alxadiis baa la dhaha kutubu shuruuxi alxadiid saxiixeynka kutub baa lagu sharaxay sunanta kutub baa lagu sharaxay masaaniidda qaarkood kutub baa lagu sharaxay ma garata kutubtii xadiiska ahayd waxaa xadiiskii nebiga macaanidiisii iyo axkaamtii ku jirtayba kutub baa lagu sharxay marka waa inaad labadaa cilmi baratid macnihii xadiiska iyo axkaamtii ku jirtay iyo alfaaddii ku soo aroortay ee hariibka ahayd inaad macnaheeda barato wa an alamatu ya sidee loo akrinaya waxaa loo akrinaya wa an talida alamatu rabbataha soo ma haddaad tiraa wa an talida alummatu ya macnuhu muxuu noqon ashraadu saaci waxaa ka mid a ah, he inay ummaddu dhasho rabbataha macno aan saxayn baa ka soo baxay ya haddaad tiraa wa an tara alxufaata alcuraata ka waran waa ishkaal walihaada waa inaad barato alfaadda gariibka ah ee xadiiska nebiga calayhi salatu salaam ku soo aroortay macaanideeda iyo dhawaqeeda waa inaad barato imaamu nawowi raximah ullah min xusni tasniifihi wa nusxihi lilmuslimiin waxaa ka mid a ah markuu arbiciinka dhammeeyey alfaaddii uu islahaa way ishkaal gelaysaa ee ama asmaada ahayd ama ama ahayd waxa weeyaan alfaad ku soo aroortay waxyaabuu islaam way ishkaal gelayaan ee asmaada ku saabsanaa ama alfaadii qariibkeeda arbiciinka ku soo aroortay wuxuu ku caddeeyey qaabka loo akhrinayo iyo macaanideeda awraaq latiif ah oo uu maaragtay ka dambeysiiyey kitaabka markuu alifay insha allah tacala markaan mustalaxa dhammayno baynu hal majlis ku dulmari doonaa waxyaabaa cajiibka waxaa ah ka mid a ah. tamiiman tamiim addaari way dabdinayaan muxadisiintu haddaad hadhowta akhrido ka waran tamiim addaraari haddaad hadhow akhrido ya walihaada muxadisiintu maxay laxniga uga cararayaan oo ay kutubta u alifeen macaanidii xadiiska nebiga calayh isalatu salaam alfaaddii qariibkahayd iyo asmaadii qariibkahayd ba ay u dabdinayaan waxa ay sidaa u yeeleen lianlaa taqra'a laxnan waaan lianlaa talxana fi lxadiid si aan xadiidka loogu laxninin oo dabadeedna aanad aaaanad aanad khatar gelin ah inaad soo gasho kuwuu nebigu uri sal allahu alayh wasalam man xadaa canii bixadiiin yuraa anahu kadib fa huwa axad lkaadibayn ama man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar muxadisiinta qaar baa yihi qofka laxninaya nebi maxamed lafdigii uu akhriyey ma akhrinayo sax sama idan wuxuu soo gelaya waciidka inuu soo galo khatar u yahay bay culimada qaarkood yidhah culimadu waa weyn oo ajilaa saa yidhi waxa uu yihi ibnu salaax haada fanun muhimun yaqbaxu jahluhu biahli lxadiisi khaasa fankani waa fan muhima fanu macrifati gariibi alxadiisi macrifat alalfaad alghariiba wa macaaniiha waa fannun muhimun oo yaqbaxu ay xun tahay jahluhu biahli lxadiis inay ahlulxadiisku jaahilka noqdaan khaas uma biahlilcilmi caama ahlulcilmigu guud ahaan uma fiicna laakiin ahlulxadiisku inay jaahil ka noqdaan aad bay u xuntay buuri waalkhawdu fiihi laysa bilhayin inaad dhex gashaana ma fududa wlkhaaidu fiihi xaqiiqun bitaxari jadiirun bitawaqi qofka dhex gala ee bartaana ama dhex gelayaana waa inuu aad u dadaalo is-ilaaliyana ibnu kaiir wuxuu yidhi huwa min almuhimaati almutacaliqati bifahmi alxadiidi walcilmi walcamali bih la bimacrifati sanaacati lisnaadi wamaa yatacalaqu bih macrifatu hariib alxadiis waxay ka mid tahay garashadiisu fahanka iyo ku camalfalka iyo aqoonu yeelashada loo aqoon yeelanayo xadiiskii nebiga aleyh isalaatu wasalaam si fiicanna loo fahmayo ayay ka mid tahy wa tafsiiru macaanihi culimadu waxay dhaaheen xadiiska nebiga wax lagu fasiro waxa ugu fiican inaad xadiiska duruqdiisii intaad jamciso macaanidii ama ashyaadii mujmalka ahayd ee xadiiska ku jirtay inaad riwaayaadkii mufasalka ahayd ku fasirto oad xadiiska laftiisii isku fasirto culimadu waxay dhahdeen tafsiirka qur-aanka ah waxa ugu fiican aayadda qur-aanka ah in maxay lagu fasiro aayad qur-aan kadalika xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ugu awleysan bay culimadu hahan in xadiiska isaga laysku fasiro oo la helo riwaayaad fasiraya meelihii ijmaalku galay riwaayaadka kale ama xadiis kale lagu fasiro wastinbaadu axkaamihiina dee waa in axkaamtiisii lagusoo lasoo dhambalo oo la fahmo kutubtii cilmiga ay culimadu ku sharaxeen baanaad ugu noqonaysa waxaa ka mid a ah kutubu hariib alxadiis kitaabka la ydhaha hariib alxadiis ee uu leeyahay abu cubayd qaasim ibnu salaam waa kitaab naafica abu cubayd qaasim ibnu salaam wuxuu dhintay laba boqol iyo afar iyo labaatankii hijriga huwa min alquruuni esh nacam almufadala waxaa ka mid ah hariib alxadiis libni qutayba waxaa ka mid ah hariib alxadiis liabi isxaaq alxarbi waxaa ka mid ah hariib alxadiis lilkhaaabi khaaabi wuxuu leey kitab la hariib alxadiis waana kitaab culimadu aad u ammaaneen hariib alxadiis waxaa ka mid ah kitaabka la yidhaha annihaaya fi hariib alxadiis alghariibeyn hariib alxadiis libn ljawzi kutubtaasaa ka mid ah culimadu waxay dhaheen kutubtaasi waa kutub u khaasa alfaadda macnaheedu qarsoon yahay ama mushkilka yahay ee waxa weeyaan qofka ka dhehgeli karta ee xadiiska nebiga sal alla alay waxaa kaloo culimadu idhaaheen waa kutub khaaso baabka laga alifay waxaa kaloo culimadu h qariibulxadiis waxaa loogu noqonayaa kutubtii luqada kutubtii luqada laga alifay luqatulcilm eh, luqa alcarabiya kutubtii laga alifay ee macaanida luqada lagu caddeeyey ilan sharcigeenu bilisaanin carabiyin mubiin buu kusoo degay soo kuwaasna waad ugu noqon kartaa sida lisaan lcarab mucjamu eh, lisaan lcarab ibnu manduur baa leh mucjamu maqaayiis luqa taaj ilcaruus alqamiismuxiit iyo kuwa lamidka waxaa kale culimadu idhaaheen qariibulxadiis iyo bayaamintiisa kutubta loogu noqdo iminka laba nooc baynu sheegnay nooc khaas ku ah xadiiska oo kutubu qariib iyo nooc ah kutubu lua cumuuman almacaajim alluawiya waxaa ku dareen culimmada qaarkood in qofka mar doonaya xadiiska wixii ka ishkaal galay inuu fahmo ishkaalkeedii kutub baa jirta culimmadu ay ka alifeen axaadiista mushkilka ah ama mukhtalifulxadiiska ah iyo waxaa lamidka n soo sheegnay waxaa ka mid ah sharxu mushkil aaaar sharxu macaani aaaar waxaa ka mid a ah taawiil mukhtalif alxadiid waxaa ka mid ah kutubta cumuuman lagu sharaxa xadiiska nebiga calayh isalaatu wasalaam sida fatxulbaariga oo ibnu xajar leeyahay iyo cumdat lqaari oo cayni leeyahay iyo kuwa lamidka ah. marka waa fan muhima aalib lcilmiguna aanu ka maarmayn culimmaduna ay idhaahdeen aalibulcilmigu hadduu fankaa jaahil ka yahay khatar buu ku sugan yahay <clears throat> wa ila asaxaabati wataabiciin buu yihi sheekhu waxaa ka mid ah waxyaabaha qofkii looga baahan yahay waxyaabaha uu baahan yahay ama anwaacda culumi xadiiska waxaa ka mid a ah kuwa raacaya markaad fahanto qariibkii manihii macaanidii alfaaddii qariibka ahayd iyo sharxii xadiiska nebiga alayh isalatu asalaam iyo axkaamtii laga istinbaaday waa inaad u tiiriso xadiiskii macnihiisii iyo tafsiirkiisii inaad u tiriso culimadii islaamka ee kaa horeysay saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacdoodii wixii ay isku waafaqeenna waa in loo tiiriyo wifaaqant waa saas uga jeedaa ay ku ijmaaceen wixii ay isku khilaafeenna in loo tiiriyo min barakat alcilmi ya ikhwaan waxaa ka mid ah in cilmiga aada ahlulcilmigii aad ka qaadatay iyo culimadii islaamka ee tagtay ee eewaxa u soo shaqeeyey muslimiinta inaad u tiirso oo aada noqoto cilmigaagu noqdo cilmi sanad leh uu noqdo cilmi mustanad leh meel uu haysta leh u noqdo waxaanay ka mid tahay cilmiga edabtiisay ka mid tahay ciddii cilmi aad ka faa'iiday iyo ciddii cilmiga aad ka soo naqlisay sheegidda aad sheegaysaa edabta cilmigay ka mid tahay iyo barakadiis ayay ka mid tahay ayay ka mid tahay wifaaqan wa buu sheekhu kuuri waa inaad u nisbayso inuu qofku sheego saxaabadii rasuulka sal allahu alay wasalam aqwaashoodii iyo aaaartoodii iyo cilmiga uu sheegaayo masdarkiisii halkaad ka keenta maanta adduunka maxaa ku badan yahay khawaan waxaa maanta adduunka ku badan in la yidhaha waxaa la isticmaalayaa bara bulsho dabadeedna wax walba lasoo qoro wax walba lasoo qoro dabadeedna qofki isagoon iska hubin intuu naskhi yidhaahdo uu meelo kale ku nashiriyo waxaana laga yaaba wuxuu naskhinayaa u dadka u nashirinaya u u sheegaya u dhigaya inayba been been tahay ama aad tahay shay muxarafa oo aan sax ahayn walihaada qofka ammaanadiisa iyo diintiisa waxaad garanaysaa markuu wax qoro waxa uu qoray masderkiisiibuu sheegayaa meeshuu ka keenay ayuu sheegay kitaabkii iyo sheekhii yidhi iyo mujalladkii iyo safxaddii buu sheegay hada min amaanat alcilmi ya ikhwaan ha iskaga kalsoonaanin wax badanoo wax wan badanoo la sheego ah, maalin dhaweyd waxaan arkayay xadiis eh, aada magaalada maaragtay dadka jooga in badanoo mida gaadhay oo social mediada lagu kala naqliyey facebooka khaasatan ya xadiiska lafdigiisa markaad aragto macaanka waad ka yaabaysaa sheekh ya waxaa iman doonta dadku inay shan shan doorbidaan shanna ka doorbidaan inay qusuurta doorbidaan oo waxa weeyaan maaragtay adduunyo doorbidaan bidaan ina xadiis noocaas qusuurtay doorbidayaan qubuurtiibay iloobayaan adduunyay doorbidayaan aakhiray iloobayaan warwada noocaas in idinka mid inay maqashay haada alxadiis laa asla lahu can rasuuli illahi sal allah alay slam laa asla lahu macnahedu ma fahamti waa xadiis aan jirin ah, been mid isku rarakibay wey wa dalika dad badan oo muslimiina xadiis u qaatay bal dad baa dad ku wacdiyey sheekh iyagoo nebi maxamed u tirinaya sal allah alay wasalam fa min barakati alcilmi yaa alabati alcilmi qofka qofka naqli kuu sheega waxaa tidhaha asnidhu sami lanaa rijaalak minayna jibtahu xaggaad ka keentay fain samaa iqata cadlan akhadnaahu in samaa daciifan aw mubtadican aw kaafiran taraknaahu dadka qaar baa maanta waxay ku ibtiloobeen waxay ad arkaysaa cili waxbay doonayaan dadka inay sheegaan markaase waxay ka xishoonayaan saxaabadii rasuulka sal allahu alay wasalam iyo taabiciintii iyo ummaddan inteedii fadliga badnayd iyo a'imadii islaamka inay wax ka soo naqliyaan bay ka xishoonayaan waa ka warwareegayaan laakiin yuu wax ka naqlinayaa kuwo la yidhi aqoon-yahane iyo brofesoro iyo wax lagu sheeg sheegay oo meelahan joogjooga ayuu hadalkooda daldalaya leila nahaar ya allahu akbar anas ibnu malik wuxuu yidhi rasuulka sala allahu alayh wasalam nin baa u yimi su-aal buu weydiiyey deedna nebigu ninkii xadiis buu u sheegay xadiis macruufa wey ya rasuulku ninkii wuxuu eh, nebigu wuxuu ugu sheegay sala allahu alayh wasalam xadiiskii caanka ahaa almaru maca man axaba nin carabiya nabiga u yimi sal la ala sl nabigu su-aal weydiy wuxu uhi mata saaca ya rasuul allah markuu dhowr jeer su-aashii ku celiyey ayuu rasuulku yihi maada acdadta laha maxaad u diyaarsatay su wallahi maa acdadtu laha kaiira salaatin walaa siyaam wallaahi salaad badan iyo soom badan uma diyaarsan laakiin waxaan jecelahay ilaahay iyo rasuulkiisa markaasuu nebigu wuxu almaru maca man axaba markaasuu anas wuxuu yidhi famaa farixa asxaabu rasuuli illaahi bishayin faraxahum bi hada alxadiis fa ana uxibu rasuula allaahi wa abaa bakrin wa cumar wa cuhmaan aw kamaa qaala radia allahu canhu haddaad doonaysid nin inaad cilmigiisa qiimaysid cilmigiisa nin inaad miisaan saartid haddaad doonaysid waxaad eegtaa ciddu wax ka soo naqlinayo iyo cidda wax ka sheegayo hunaaka taclamu inuu cilmigiisu asal yahay oo tiir haysto iyo inuu cilmigiisu yahay waxa weeyaan war layska shubaayo waxaa kuwaa ka daran kuwo aan meel allaala meel waxa ay sheegayaan ay u tiiranayaan jirin oo hadalun daldalaya intabih min haaulaai islaamnimadu waa diin sanad leh abtirsiin leh wadda leh anigii shalay idiin sheegayey ya darsigii ugu dambeeye waa anigii sheegayay inuu nin caamadii muslimiinta soomaaliyeed ka midii uu yidhi war niya wadaadkan axaadiisiisaani laga hubayo sabab tahay anigu abu hurare ma maqal buui weli wadaadkan axaadiisun buu akrinaya lakin weli abu hurare ma hayo buui ya oo nin cilmi dhagool maalay marka saxaabada rasuulka sal allah alay wasalam iyo culimmadii islaamka ee cilmigeen usoo shaqaysay in cilmiga iyagii loo tiiriyo oo loo duceeyo waxay keenaysaa in waxay tusinaysaa ammaanada qofka iyo diyaanadiisa waxay keenaysaa diintii inay xifdisanaato waana siday diintu inugu soo gaadhay inugu soo gaadhay waay wuxuu yidhi sheekhu halkaa markuu sheekhu marayo ayuu sheekhu wuxuu doonay inuu kuu sheego anwaacdan culumuulxadiidkae faraha badan ee kala duwan ee uu sheegay waxaa laga yaaba inaad su-aal isweydiisaa tiraa xukunka barashadooda waa maxay ma waajibba ma sunna ma faralba ma nadbiba maxay tahay wuxuu sheekhu kuu sheegay inay inay waxyaabahan barashadoodu u khuduucayaan axkaamta shanta ah ee uu soo wado inay u ukhuduucayaan ya inay u khuduucayaan ama in badanoo ka mid ihi dee ay axkaamta khamsada ahi ay soo hosgelayaan walow yana shantuba ku wada dareerin waxa uu sheegaya sheekhu halkan masaail usuul fiqi ah halkan sheekh wuxuu sheegaya masaail usuul fiqia ah. usuul fiqhi waa cilmi culumta ka mid ah arday badanoo muraajacaynaysaabaan arkayy maalin dhaweed alusuul min cilmi usuul marka waxaa runtii waynu dul maraynaa si yaroo kooban baynu u sheegaynaa dee meeshiisa ayaa loogu noqon doonaa wuxu uhi sheekhu wayuxtaaju waxaa loo baahanayaa fii dalika fahamka la fahmaayo xadiiskii nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo iyo iyo iyo iyo istimbaadka axkaamtiisii la istinbaadaayo waxaa loo baahanayaa ilaa macrifati alaxkaami alkhamsati baa loo baahanaya mihaal haddaan sheego waa sidaa sheekhu uu sheegay haddaan mihaal sheego ama aan tilmaamo xadiiskii nebiga sal alla lay slm taalibulcilmigu waa inuu waa inuu yaqaano waa inuu axkaamtiisii yaqaano iyo uruqulistimbaadkiisii uruqulistimbaadkiisii sidaad ku garan karta waxa weeye aad axkaamtiisii uga soo istimbaadi kartaa inaad cilmigii usuulfiqiga barato intaasuu doonaya shekhu inuu ku tilmaamo wuxu uhi sheekhu wayuxtaaju fii dalika istimbaadka axkaamta lasoo istimbaadaayo iyo iyo garashada la garanaya xadiiska nebiga macnihiisii iyo axkaamtii ku jirtay waxaa loo baahanaya ilaa macrifati alaxkaami alkhamsati in la garto kadalika anwaacdan culumulxadiiskee uu sheegay barashadeedu mararka qaarkood bay waajib noqonaysaa oo qof mucayana waajib ku noqonaysa min xayu alasli waa nadbi iyo sunne min xayu alasli yani haddii dadka qaarkood bartaan dadka inta kale fi xaqihim waxay noqonaysaa manduub laakiin cilmiga xadiiskii xadiiskii raadinaya mararka qaarkood ayay axkaamtii barashadoodu waajib ku noqonaysaa inuu barto maalan qofka doonaya xadiiskii nebiga inuu sharaxo inuu cilmi u yeesho naasikhulxadiis wa mansuukhihi ama u yeesho qariibulxadiis cilmi u yeesho ama mukhtalifulxadiis cilmi u yeesho waajib bay ku tahay fii xaqihi waajib bay ku tahay fii xaqihi haddii u yeelan waayana muxaram bay ka tahay inuu xadiiskii nebiga sal alla alay waslam ka hadla waxna ka istimbaado wuxuu yihi ilaa macrifati axkaam alkhamsa loo baahanaya wahiya axkaamta khamsada ee alwujuubu wey waajibnimada waajibnimadu waa maxay alwujuub waa waajibnimo waajibkana maxaa la ydhahaa waajib waxaa la ydhaahdaa maa alabahu shaaricu alaban jaaziman waa wixii sharcigu uu amro in la fartoomo oo la sameeyo si lagama maarmaanana loo faro oo la ydhaha qof walba waa ku waajib khiyaarna malaha waa kuwa ahlucilmiga qaarkood yahay waajib waxaa la idhaahdaa maa yuthaabu faaciluhu wa yastaxiqu alciqaaba taarikuhu waa wixii qofkii sameeyey la abaal mariyo maa yusaabu faaciluhu imtiaalan weeye maa yuhaabu faaciluhu imtihaalan waajib baa la yidhahda qofkii wixii qofka marka uu sameeyey alla dartii uu sameeyo uu ajar ka helo wayastaxiqu lciqaaba ciqaabna uu mutaysto taarikuhu camdan qofka ukas uga taga ukas iyo bareer qofka uga tagaa waajib baa la ydhahda waajib baa la ydhahda wujuubna waa maxay waa waajibnimada lafteedii shaygu inuu ku saarmo waay wanadbi buli sheekhu iyo nadbigi in la barto nadbigu waa waajibkaa maxaa ka a ee salaada ka a shanta salaadaha shantaabaa ka mid a ah. sawmu shahru ramadaana ayaa ka mid a ah. ciddii mukalafa ee maaragtay eh, shuruuddeedii dee ay ku qumtay waxaa ka mid ah waxa weeyaan runta in la sheegaa waa waajib beenta inaan la sheegin oo laga tagaana waa maxay waa waajib in been la sheegana muxaram soo ma ha marka wixii qofku haddii uu imtihaal u sameeyo ajar uu ka helayo haddii uu camdan uga tagana ciqaab uu ku mutaysanaya waajib baa la yidhahda xukunka laftiisana wujuub baa la yidhaahda wanadmu iyo sunanimadii bu kuri sheekhu sunanimadii sunnaha waxaa kaloo la yidhaahdaa almustaxab ayaa la yidhaahdaa oo nadbi la eh, macnaa waay nadbi waa maxay waa maa ama maa alabahu shaaricu alaban gayra jaazim waa wixii sharcigu uu doono dalaban hayra laazim si kale haddaynu u sheegno waa maa yuthaabu faaciluhu imtithaalan walaa yastaxiqu taarikuhu ciqaaban waa wixii qofku haddii uu sameeyana ajar uu ka helayo alla dartii uu sameeyo haddii uu ka tagu uu kasuga tago oo maaragtay uu samayn waayana aanu ciqaab ku mutaysanaynin maxaa ka mid a dee salaadaha sunnada ah salaada duxada mil salaatu duxa ma waajiba a sunne qof hadduu hadduu ka tago oo aanu samaynin yaa lagu ciqaabaya sida shanta salaadood hadduu samayn waayo loogu ciqaabayo maya laakiin hadduu sameeyo ajar buu ka helaya culimadu waxay dhahen laakiin markuu ka tegayo waa inaanu uga tegin inkaar uu inkirsan yahay iyadoo sugan ama iyo sid uu yasaayo ama iskala weynin iskala weynin walow sunaba ahaatee hadduu sidaa uga tago xaaladaasi shay kale noqonaysa sheekhu wuxu wataxriimu taxriimkii waa ka mid a ah axkaamtii shanta ahayd ataxriim waa inuu ilaahay shay xarimo oo diido oo mamnuuco muxaramkana waxaa la yidhah bay culimadu yidhahdeen maa yuthaabu taarikuhu imtihaalan eegadda waa waajibka didkiisa maa yuthaabu taarikuhu imtihaalan waa qofkii shayga mar shayga hadduu qofku ka tago oo alla dartii iyo isagoo ilaahay amarkiisii qaadanaya iyo rasuulka amarkiisii qaadanaya uu ka tago la abaal marinayo ilaahay beenta waa xarima ilaahay khiyaamada waa xarima ilaahay sariqada waa xarima ilaahay zinada waa xarima qofkii muslimkaa ee ka tegay ee imtiaalan uga tegay maxaa la siinayaa ajar buu ka helaya hmm. wa yucaaqabu faaciluhu wayastaxiqu faaciluhu lciqaab qofkii sameeyeyna ciqaab buu ku mutaysanaya muxaramkii qofkii sameeyey muxuu mutaysanayaa ciqaab kaasaa la yidhahdaa wlkaraahatu karaahadii karaahadii baa axkaamtii khamsada ka mid ah. a oo karaahadu waa maxay waa shay sharcigu uu faray in laga tago oo ka tegiddiisu ay ka fiican tahay samayntiisa laakiin hadduu qofku sameeyo aanu ku dambaabaynin karaha la yidhahdo ya maa yuhaabu faaciluhu walaa yucaaqabu taariku eh, cafwan maa yuhaabu eh, taarikuhu waa wixii qofkii ka tegey la abaal marinayo walaa yastaxiqu alciqaaba faaciluhu qofkii sameeyeyna aanu ciqaab mutaysanaynin karaaha la yidhahda calaa tafaasiilin fiiha walibaaxatu iyo ibaaxa ayaa ka mid a ibaaxadu waa maxay ibaaxadu waxa weeyaan waa shayga aan qof dami iyo iyo ammaan iyo dhaleecayn midna ku xidhnayn ee mustawa arafaynka ah nacam waay axkaamtaa khamsada ahi ayaa ku dareeraysay buu sheekhu ku yidhi istinbaad alaxkaam iyo tafsiiru macaani xadiisi rasul lahi sal alla alay slm istinbaad alaxkaam min xadiisi rasuli lahi sal alla alay slm waxaa kaloo laga yaabaa axkaamtan qaarkeed inay ku dareerto anwaacda culumulxadiiska barashadeeda ama waxa weeyaan qofkii baran waaya ka hadalka inuu xadiiska nebiga uu ka hadlo wa mutacalaqaatuhabaa iyadana loo baahan yahay buuri la barto wa yuxtaaju baa lagu xidhaya wa yuxtaaju waxaa loo baahanaya fii dalika waxaa loo baahanaya ilaa macrifati alaxkaami alkhamsati baa loo baahanaya ay fii xaali istinbaai alaxkaami alsharciyati min alaxaadiid annabawiyati wa fii xaali akhdi alaxkaami minha waxaa loo baahanaya macrifat alaxkaami alkhamsa yani usul fiqiga waa ina aqoon u yeelato maxaa waajiba maxaa sunna ah shaygu amarku goormuu waajib noqdaa goormuu sunno noqdaa wujuubka alfaadda ku tusiya maxay yihiin taxriimka alfaadda ku tusiya maxay yihiin taxriimku goormuu eh, nahyigu goormuu karaahiye noqdaa goormuu eh, eh, nahyiga uu noqdaa waxa weyaan taxriim uu noqdaa wahuwa alaslu fiihi ma garata waa inaad garato nadbiga siyaqiisa yani shaygu goormaa amarkii soo arooray waa manduub la odhanaya amar maxaa lagu sarfiya caam iyo khaas usul fiqigii waa inaad barato sheekhu wuxuu ku uri waa mutacalaqaatuha iyo waxyaabihii shantaa khamsada shantaa axkaamtee khamsada ku xidhiiday waa inaad barataa oo maxay ah min alkhaasi khaas ah wa huwa khaaskii maa dalla calaa macnan waaxidin waa wax macno keliya tusiya haye waalcaami ee caam ah wa huwa caamkii maa dalla waa wixii ku tusiya calaa shay-ayni laba shay oo min jihatin waaxidatin si keliyana kuu tusiya sheekhu halkan wuxuu sheegayaa wuxuu sheegayaa bacd musalaxaat oo min usuuli fiqhi ayuu sheeku halkan sheegaya oo laga oo muhim oo jid aad muhim u ah, ah aalibulxadiiskuna aanu ka maarmaynin waxaa ka mid a ah inaad kala garato caam iyo khaas ama cumuum iyo khusuus oo nusuusta sharciga waxaa jira nusuus la ydhaha waa caam waxaa jira nusuusta caamka ah nusuus lagu khasisay oo axkaamteedii bar wax lagaga reebay waay haddii aynu si yaroo fudud u sheegno si aa u fahantaan haddaynu u sheegno <clears throat> umuumka cumuumka luuqa ahaan ama caamka caamkaynu horreysiinaynahay khaaska markaasaad fahmaysahay caamka waxaa la yidhaahdaa luuqa ahaan waa ashaamil alcaam haddaad maqasho lafdiga caam luuq ahaan waa ashaamil waa shaygii wax badan koobay ayaa la yidhahda laakiin culamaa usuul maxay caam u yaqaanaan waxay caam u yaqaanaan allafdu allafdu almustaqriqu allafdu almustaqriqu lijamiici afraadihi allafdu almustaqriqu lijamiici afraadihi bilaa xasrin bilaa xasrin biwadcin waaxidin bilaa xasrin bixasabi lwadci bilaa xasrin bixasabi alwadci dufcatan waaxidatan aan fasiro tafsiirkaa ku fahmi doontaan culimadu waxay dhahaan lafdiga caamka waxaa la dhahdaa oo usuul culamaul usuulu yaqaanaan waa lafdi almustaqriqu wada gaadhaya lijamiici afraadihi afraaddiisa soo hoos gasho oo dhan waa lafdi wada koobaya bilaa xasrin isagoo oo aan tiro ku xidhnayn bixasabil wadci buu ku koobaya wadciga lafdiga lafdi ahaan buu ku koobaya dafcatan waaxidatan mar keliyaana wada koobaya aan af soomaaliya isku raaciya intaas waa lafdi waxa soo hoosgelaya oo dhan ku tusinaya hal mar qura xasri xasri iyo cadad uu ku kooban yahayna aanu jirinoo ku tusinaynin aan tusaale keeno tusaale aan keeno ilaahay wuxuu yidhi kullu nafsin daa'iqat lmowt naf kastaa waxay tahay mid dhadhaminaysa mowtka lafdiga kullu culimadu waxay dhahn waa lafdi caam ah waayo wax allaala wixii afraaddiisii oo dhan wuxuu jamcinayaa dhawaq keliyuu ku jamcinayaa ama mar quru soo wada hoosgelayaan bixasabi alwadci sidii loo dejiyey baanay kusoo hoosgelayaan xasrina kuma muuqdo kullu nafsin daa'iqat lmowt markii layidhi naf kastaa mowtka way dhadhaminaysaa markii la yidhi ma tiraa la sheegay nacam nufuustii ilaahay uu ku xukumay inay dhimato jin iyo insi iyo malaa'igba cid ka hadhay may jirtaa kulu nafsin daciqat lmowt lafdigaa caam baa la yidhahdaa kulu waa min alfaad alcumuum liannahu yadullu aw yastaqriqu jamiica afraadihi wuxuu koobayaa mar qura wadciga carbeed baanu ku koobayaa xasrina kuma jiro aan miaal kale keeno ilahay qur-aanka wuxuu ku uhi waqaatilu lmushrikiina mushrikiin la dagaalama ayuu ilahi mushrikiin la dagaalama ilahay markuu leeyahy wax allaalo wixii mushrikiin xaggay ku jiraan lafdiga ah almushrikiin ah, tiro mucayanoo uu ku xidhanyay may jirtaa maya afraaddii mushrikiin dhammaan hadalkaa way soo wadagelayaan lafdigaa macnaha maca wixii alfaaddiisii soo wixii soo hoosgelayoo dhan shamlinaya xasrina aanu ku jirin xasri la-aanta isagoon isagoon cadad lagu xasrin shamlinaya dafcad waaxidan ay soo wada gelayaan caam baa la yidhahdaa ilah wuxu uhi waalmuallaqaatu kuwii la furay yatarabasna way la sugayaan bianfusihinna alaaata quruu'in almuallaqaat ilaahay markuu yidhi yaa soo galay aayadda ciddii muallaqaad oo dhan lianno lafdiga muallaqaad waa lafdi caama oo al tacriifa ku jirta lafdiga mushrikiinna waa lafdi caama oo al tacriifa ku jirta wahaakada waay kaa caan baa la yidhaha ilahay qur-aanka wuxuu ku uri man camila saalixan min dakarin aw unha qofkii sameeya wax wanaagsan man waa min alfaad alcumuum istifhaamiya aw shardiya wahaakada idan waxaanu leenahay kaa caan baa la yidhahdaa waa laysla fahmaan filaya khaasku waa maxay khaasku waxa weeyaan waa maad waa alafdu lmawduucu liwaaxidin mucayan liwaaxidin mucayan aw mutacadidin maxsuur eegad waa allafdu almawduucu waa lafdigii loo dejiyey liwaaxidin mucayan shay mucayana loo dejiyey hmm. ama ama wuxuu wuxuu ku tusinayaa aw mutaw mutacadid maxsuur allafdu almawduucu liwaaxidin mucayan aw limutacadidin maxsuur ama shay mutacadidoo kooban maxsuura oo waa maxay shayga mutacadidkee tirada ku kooban nin baa wuxuu ku yihi jaaa waxaa yimi rajulaani laba nin baa yimi may suurtagaltay inaad ka fahanto jaaa waxaa yimi rajulaani toba nin hal haada mumkin la idan lafdiga musanne munakarka ahi waa wudica lieesh muanaha nakirada ah waxa uu ku tusinayaa shay mutacadid maxsuur ah waxyaabaha mutacadidka maxsuurkaa ah ku tusinaya waxaa ka mid a ah, dee asmaa lacdaad asmaa lacdaad amsaba hamsa iyo sita iyo sabca iyo tamaaniya maxay ku tusinaysaa tiro kooban soo ma ayay ku tusinaysa idan hada khaas hada ismu esh khaas ayib waxyaabaha abwaabta ugu muhiimsan cilmiga usuulfiqiga waxaa ka mid ah baabka la yidhaha alcaamu walkhaasu oo maxaa lagu bartaa waxaa lagu bartaa nusuus nusuusta umumka umuumka cumuum waxa looga jeedo alfaadda cumuumka ku tusisa nusuusta sharciga ah ayaad waxaad kala baranaysaa maxaa caam ah maxaa khaas ah oo la khasisay waxaa jira waxaa jira nusuus la khasisay iminka wlmuallaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quruu'in aayaddaasi waxay sheegaysaa mualaqadka dumarka mualaqaadka ah inay saddex xayd sugayaan sooma ma nacam ay sugaysa ay sheegaysaa laakiin maxaa laga reebaya aayaddaas aayadda cumuumkeeda qaar mualaqaadkii ka mida laga reebaya qaar mualaqaadkii ka mida laga reebaya cumuumka ka baxay oo ka baxaya oo maalan ninbaa gabadhiisi wuxuu furay iyadoo uur leh markuu furay iyadoo uur leh ayay waxay umushay laba cisho kadib markii la furay gabadha ciddadeeda waa dhamaatay sheekhow wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna idan waxaan leenahay ulaatu laxmaal naskaasi waxaynu ka khasisaynaa wuxuu sheegay waxaynu ka soo khasisaynaa walmuallaqaatu iyo cumuuma usul lagu bartaa cilmi aad u cadiima wey usul fiqi waay waa miaal sheekhu wuxuu yidhi wlmutlaqu baa ka mid a ah. halkan markaa sheekhu markuu yihi walkhaasu waa wamaa dalla calaa macnan waaxid waa wixii shay mucayana ku tusiyu uga jeeda shay mucayana shaygaa mucayankaa oo shay keliya ku tusinaya ama wuxuu ku tusinayaa shay mutacadida laakiin maxsuur ah mutacadid maxsuur ah sida asmaa lacdaad waaxid iyo itnain iyo talaaa arbaca hamsa itnain talaaa arbaca hamsa ilaa iyo ama oo dee wuxuu kutusinaya laba keliya jaa rajulaani jaa aalibaani waay walcaamu caamkii waa ka mid a ah. mutacalaqaadkii wujuubka iyo nadbiga iyo taxriimka wa huwa maa dalla calaa shayayni min jihatin waaxida waa wixii laba shay iyo ka badan buu ujeeda sheekhu maa dalla calaa shayayni faakdar min jihatin waaxida ay bimacnan waaxid kugu tusiya saasuu ka wadaa laakiin macnaa saxahay ee caam leeyahay istaqara caleyhi isilaax waa taynu sheegnay wlmulaqu mulaqi baa ka mid a ah mulaq waa maxay maa dala calaa macnan waaxid waa wixii macno keliya ku tusiya maca cadami tacyiinin fiihi isaga oo aan aan magac dhabidi ku jirin walaa shardin shardina ku jirin halkan sheekh wuxuu sheegayaa mulaq iyo muqayad mulaq iyo muqayad maxay kala yihiin mulaq iyo muqayad iyaguna waa waa waa baab la barto oo abwaabta usuulu fiqiga ka mid ah weeye mulaqa waxaa la yidhaahdaa mulaqa waxaa la yidhaahdaa siday culimadii islaamkuba yani ay u tilmaameen waxaa la yidhaahaa allafdu huwa allafdu addaallu calaa fardin hayra mucayan huwa allafdu addaallu calaa fardin hayra mucayan fardi aan mucayan ahayn buu ku tusinaya eegata maxaa lagu yihi waa lafdi ku tusinaya fardi waa lafdi hal shay ku tusinaya laakiin halka shaygu ku tusinayaa ma cayina ma cayina maxaa looga jeeda kuma cayina sifo iyo qeyd lagu xidhay ma jiro halkaa maxaad ka fahamtay mulaq iyo caamine mutlaq inuu yahay wixii ku tusiya hal shay hal shay buu ku tusinaya laakiin halka shay maaha mucayan hal shay oo la garanaya maaha ee waa hal shay oo wax badan kusii dhex daysan aan miaal keeno ilaahay wuxuu yidhi yaa qur-aanka waxaa ku soo aroortay in dadka qaarkood oo dunuubta qaarkood galay ilaahay uu yidhi waxay samaynayaan fa taxriiru raqabatin qoor bay xoreynayaan lafdiga raqaba ahi muxuu ku tusinaya qof qura in la xoreynayo soo ma miyay suurtagal tahy fa taxriiru raqabatin in la idhaha waxaa laga fahmay in toban raqaba la xoreynayo laakiin raqabadaasi raqabadaa la xoreynaya ma mid labbaa ma mid dhegdigbaa ma mid weynbaa ma mid yarbaa ma mid cadbaa ma mid madowbaa ma mid casbaa ma mid buuranoo aad u naaxdaybaa ma mid dhuubanbaa fa taxriiru raqabati miyaad ku haysaa intaa nacam intaa midna kuma haysa markaa waxaa la yidhaahdaa wasfi baynay wadanin fardi qura oo aanoo aan cayinayn bay ku tusinaysa raabo idan raqabo kastoo aada xoreysa bay noqonaysaa way kuugu maaragtay ansaxaysa nusuustii kale ayaa waxay nas kalea wuxuu ku soo arooray raqabadiioo la qayday oo maxay lagu qayday qayd lagu xiray fa taxriiru raqabatina nusuusta hore markay sheegtay lama sheegin raqabadaasi inay mu'mino tahay iyo inay gaalo tahay iyo inay dakar tahay iyo inay unfo tahay iyo inay kabiiro tahay iyo inay sakiiro tahay laakiin waxaa soo arooray nas sheegaya oo kale fa taxriiru raqabatin esh mumina mumina markii la raaciyey maxaa meesha ka baxay dee raqabo kaafiraa raqabo kaafira ah. ah. mulaq iyo muqeyd macnahedu waa inkaas naska hore fa taxriiru raqabatinna waa mulaq yani waa shay sii daysan ninbaa wuxuu ku yidhi nin wuxuu ku yidhi hebelow niyow rag asxaabaynu ahayne gabadh ila doon aan guursado gabadh aan guursado ila doon buui ya waay hadhowaad gabadh u keentay oo tirobalaada gabadhaasa ama aad u tilmaantay hadduu intuu kugu soo noqdo kuraan niyow kaalay see tahay anigu gabadh labaatan jira ii keen baan kugu idhi ma gabadh waa sidee sodan gabadh soddon iyo siyaadaa keenay hadhow maxaad ku odhan saaxiibo gabadh ii keen baad igu tiri aniga qayd iguma darin mutlaq buu ahaa warkaagu saaxiibo mutlaq buu ahaa warkaagu laakiin gabadh hadduu ku idhaahdo waxaad gabadh ila doono niyo waxaan doonayaa gabadh ninbaa beri yimi wuxuu igu yidhi sheekh xuseen gabadh baan ku rabaa in layla doono reerkaa iyo reerkaa waa inay ahaato dadeeduna waa inay intaa ahaato sifadeeduna waa inay intaa ahaato walaalo isla soo heli maayo baan ku uri <laughs> haddama garata ya waa miaal marka hadalku marna waa muqayad marna waa mulaq marka waa inaad kala fahanto nin baa wuxuu ku uhi lacage amaah maxaad ka odhanaysaa imisaan ku amaah yaad ka odhanaysaa waxayga wayla la kusiin kari maayeen ya marka mutlaq iyo muqayad iyo muqayad nin wuxuu guri waxaad ii soo iibisaa shan neefoo geela oo da'daasa oo sumadaa leh oo caynkaasa hadalkiisu waa muqayad lakin hadduu kuraa neef oo geelu maan anuu kaa raba dee shantaad u keentaba inu iska qaata wey waxaan uga socdaa hada lafdiga ku tusiya fardi afraadi fardi quro afraaddiisii ka mid a ah. laakiin aan mucayan ahayn maxaa la dhahdaa mutlaq baa la dhahdaa ah, nin baa wuxuu kugu uri nin shaqaala ay keen nin shaqaalo ayuunbaad u dedegaysaa dee adigu aad dee ku kalsoon tahay ama dee aad isleedahay leedahay shaqadaasu ka soo baxaya ah, lakiin hadduu kuraa nin shaqaala i keen oo da'daasa oo takhasuska wata warkaasi wuu qeydmay warkaasi wuu qaydmi marka culimadu waxay dhahdeen mulaq waxa la dhaha kaas allafdu daalu ala fardin ayra muayan ala fardin hayra mucayan muqayadna maxaa la dhaha maa dalla cala alxaqiiqati biwasfin zaaid maa dalla cala alxaqiiqati biwasfin zaa'idin calayha waa shayga ku tusiyo wixii soo hoosgelayey ya waxaad odhan kartaa waa allafdu addaallu calaa fardin mucayan waa lafdiga kusiiyo fardi mucayan ah oo biwasfin zaa'idin calayhina mucayan ku noqday mulaq baa laha kaana wuxuu yihi sheekhu wlmulaqu cafwan muqayad baa la dhaha wahuwa maa dalla calaa macnan waaxid waa wixii macno qura ku tusiya fardi qura ku tusinaya maca cadami tacyiinin fiihi laakiin fardigu ma cayinna raqaba uun baa lagu yidhi walaa shardin shardina kuma xidhna wlmuqayadu wahuwa maa dalla calaa macnan waa wixii macno ku tusiiye xaqiiqo maca ishtiraadin aakhara shardi kaleo lagu xidho lala qabo dee waxaan kugu uri itinii biraqabatin mumina ma aragtaad ama waxaad ii soo iibisaa waxa weeyaan bishaatin sinuhaa sanataani shaata ii laba jira ii keen wahaa waa maa dalla wixii ku tusiya calaa macnan ay calaa xaqiiqatin ama calaa fardin fardi ku tusiya maca ishtiraatin fiihi lala qabo shardi lagu xidho lala qabo muqayad baa la ydhaha kaana wlmufasalu mufasalkii waa ayaa ka mida mutacalaqaadkeeda wahuwa maa curifa almuraadu minhu waa wixii la garto waxaa looga jeedo min lafdihi lafdigiisana laga garto oo aan u baahan in meel kale lagu lala aado walam yaftaqir aan u baahan filbayaani caddaynta ilaa hayrihi heyrkii u baahan mufasal waxaa la ydhaha xukunka sharciga lagu sheego ee cad ee aan u baahan wax kale oo lagu sharaxo mufasal baa la yidhaha waaye mufasal wuxuu ka soo horjeedaa mufasarka ka dambeeya walmufasaru kii mufasarkaana waa maxay may cafwan mujmal buu ka soo horjeedaa mufasal walmufasaru kii la fasirayabaa ka mida wahuwa maa warada albayaanu waa wixii bayaanku ku soo arooray bilmuraadi minhu waxaa looga jeedo fii madluulihi aan halkan idiin sheego ilahi wuxu uhi waaqiimu salaata salaada ooga asalaat waxa looga jeedo sharciga nebigaa bayaamiyey soo ma rasuulkaa sal alla alay slam bayaamiyey inay tahay afcaal mucayana oo lagu xidho waxa weeyaan maaragtay takbiir lagaga baxa tasliim qaab mucayana loo tukado inay sidaa tahay marka maa warada albayaanu bilmuraadi minhu fii madluulihi cafwan cafwan cafwan taa waan qalday mufasar waxaa la ydhaha maa warada albayaanu wixii uu soo arooro almuraadu minhu waxaa looga jeedaa fii madluulihi dilaaladiisa uu ku soo arooro oo cad oo aanu baahnayn in nas kale lagu sharaxo ayaa mufasir la ydhaha mufasar waxaa la ydhahdaa naska macnihiisu uu cadya mufasir la ydhaha maa warada albayaanu bilmuraadi minhu fii madluulihi waa wixii caddayni soo aroortay waxa looga jeedo sheegidiisa waa sax markaa wlmujmalu mujmalna waxaa la ydhahaa maa laa yufhamu lmuraadu minhu wixii aan waxa looga jeeda la fahmaynin oon daahirkiisa laga fahmaynin wayaftaqiru ilaa hayrihi u baahan keyrkii nas shayga u baahan keyrkii in lagu sharaxo oo la caddeeyo mujmal baa la ydhaha mujmal baa la ydhaha ilaahay waxa uu ihi walilaahi cala nnaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila ilahay wuxuu sheegay in xaj dadkii lagu leeyay see loo xajinayaa goormaa la xajinayaa yaa xajinaya xaggee loo xajinayaa wakhtigee la xajinayaa kayfiyadee loo gudanayaa yaa bayaamiyey rasuulka sal alla alay slam idan waa mujmal uu nebigu bayaamiyey sal alla alay slam salaadaa la mid a salaada ayaa ayaa la mid a waay marka mujmal iyo mufasar waa isku dhow yihiin mujmal iyo mufasar waa isku dhow yihiin laakiin mufasal mufasal waxaa looga jeedaa mufasal bishaad waa shay cad oo aan u baahnayn sharaxaad oo daahirka naska marka la sheego macnihiisii la fahmayo wlmuallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quruu'in intaasi macnaheedu dee marka la fasiro waa waadix dumarkii la furay way ciddo tirsanayaan waxayna ciddadoodu tahay alaaata quruu'in bay ciddadoodu tahay isla fahni sooma mujmalka culimmadu waxay idhaahdeen shayga mujmalka ah saddex mid unbaa ama saddex mid unbaa unbaa ijmaalkiiyo duuduubku galaa imaa tacyiinkiisu galaa tacyiinkiisa alijmaalu haada ima an yakuuna fi tacyiin inuu tacyiinka galo oo maalan waxaa la yidhi ilaahi waxa ihi yatarabasna bianfusihina alaaata quruu'in saddex qori ayay ciddo tirsanayaan markaase culimadii islaamku waxay isku qabteen qur'igii ma mise waa xayd sababta la ysugu qabtay maad garanaysaa lafdiga qur'iya ayaa luuqada carbeed labada macnoba loo isticmaala lafdiga quriga hamoodin culimadu marka iskhilaafsa iskhilaafayaan masaa'il isku khilaafayaan hamoodin ay sheke berelay wadaan sheekh dii nusuustay dhuuxayaan sheekh alaasata quruu'in markii la yidhi culimadu waxay isku khilaafeen quriga ma baa looga jeeda mise xayd baa looga jeeda farqi baana ka soo baxaya meesha ma saddex jeer daahir ha noqoto intay xayd hesho mar walba daahir ha noqotaa mise saddex xayd markay hesho ayay noqonaysaa ciddadeedii dhammaanaysa labada waakii maxaa la ysugu qabsaday khilaafka maxaa keenay lafdiga quriba mushtaraga mushtara labadii macnaba mushtara ah marka tacyiinkiisi baa laysku haystaa kaas alkhilaafu fayn fii tacyiini macna alqur'i marka ijmaalku halkaasu ka galay waxaa kale cudunaya shayga waxa laga yaaba ijmaalku inuu ka galo sifadiisa oo ilahi wuxu uhi wa aqiimu salaata salaadii ooga ilah wuxu uhi e, e, walilaahi cala naasi xijulbeyti man istataaca ilay sabiilan salaadii qaabka loo tukanayo awqaadda la tukanayo inta ragcadooday tahay waxa lagu xidhanayo waxa lagaga baxayo e, sifada loo samaynayo sifada loo samaynayo kul hada nabiga cadiya alayh salaatu wasalaam idan hada mujmalu fi n fii sifatih ayib waxaa kaloo ehm, mujmal uu shaygu ka noqon karaa xagga miqdaarkiisa ilah wuxu uhi wa aatu zakaata zakada bixiya zake la bixiyo garanay oo naskaas wuxuu sheegaya inaad wax bixinayso lakiin wixii aad bixinaysa waajibka ahaa ee haddii aad bixin weyda aad ku dambaabaysa intuu leegyahay qadarka zakadu waa intee maxaa sekada laga bixinaya shay kastoo ku gala mise kaad ka bixinaysa mise shay mucayana zakadu ka waajibtaa sekada waajibtaa waa intee geela zakada ka waajibta waa intee dahabka ka waajibta waa intee bahiimatul ancaamta kaleta ka waajibta waa intee ah, tijaarada kata ka waajibta waa intee idan haada mujmalun i fii miqdaarihi fii macrifati miqdaarihi idan in qadarkiisii la caddeeyo oo nusuus kale lagu caddeeyo baynu u baahnay marka waxa mujmal iyo mubayan waay sheekhu marka halkaas wuxuu kuugu sheegay ashyaa muhima ama abwaab muhima oo usuulu fiqigii ka mid a ayuu kuugu sheegay mufasar iyo mujmal way isku dhow yihiin mufasar waa kii la fasiray mujmalna waa isna shay duuduubnaa oo la bayaamiyey weeyaan way isku dhow yihiin labadoodu sida sheegnay sheekhu wuxuu ihi wataraajiixu waxaa kaloo ka mid a anwaacda culumuulxadiiska waxaa ka mid a wuu ka baxay halkii hore wataraajiixu in lakala waxyaabaha wax lagu kala arjaxo maxaa idin qoran halkaas watarjiixu cidba ciday u qorantay ma jira ah, ah, nusakha qaarkood waxaa ku taalla watarjiixu anwaacda culumulxadiiska waxaa ka mid a wataraajiixu iyo waxyaabaha wax lagu kala arjaxo ama watarjiixu in la kala arjaxo bayna ruwaati ruwaadii xadiiska nebiga in la kala arjaxo min jihati karati alcadadi in lagu kala arjaxo tira badnaan markay sinaadaan filxifdi wa min jihati alcadadi iyo in tiro lagu kala eh, rajaxo aydan sidoo kale maca tabayuni fiihi markay xifdigii ku kala duwanaadaan iyo waayri dalika waxa waxaan ahayn oo min almurajaxaati baad ohanaysa iyo waayri dalika waxa waxaan ahayn oo min almurajaxaati ama min anwaaci lmurajaxaati sheekhu halkan wuxuu kuugu sheegay anwaacda culuum lxadiiska inay ka mid tahay nooc la yidhaahdo atarjiixu bayna aruwaat ama atarjiixu bayna almarwiyaat markaynu soo dhiganaynay mukhtalifu lxadiid waxaanu nidhi waxyaabaha axaadiista laysku waafajiya waxaa ka mid a in riwaayaadka la kala arjaxo soo ma haddaba waxaa jirta waxa la idhaha almurajixaat bayna almurajixaat ayaa jira culimadu waxa qaarkood waxay gaarsiiyeen konton nooc waxyaaba waxa lagu kala arjixo konton nooc bay culimada qaarkood gaarsiyen culimada qaarna waa ka badiyeen kontonkaa nooc waxa sheegay xaazim ayaa sheegay kitaabkiisa alictibaar fi naasikhi walmansuukh ku sheegay waxaa kale oo sheegay xaafid alciraaqi kitaabkiisa la yidhaha atakyiid walidaax fi sharxi muqadimati ibni salax ayib sheekhu wuxuu ku yihi ruwaaddii markay iskhilaafaan in alfaadii ay isku khilaafeen la kala rajaxo ama riwaayaadka laftoodii la kala rajaxa waxay ka mid tahay waa nooc anwaacda culma xadiis ka mid ah maxaa waxaa lagu kala arjaxaa buu doonayaa inaad inaad arjaxadda aan idiin sheega maxay tahay arjaxaaddu waa inaad dhinac xoog badnaysiiso oo dhinac kakala dhinaca kaleu ka xoog badan yaha aad tidhaahdo oo dhinaca xooga badan la qaato dhinacii kale laga tago marka sheekhu wuxuu doonay inuu kuu sheego miaal amilada ka mid ah oo ruwaadda lagu kala saaro waxyaabaa ruwaadda lagu kala saaro waxaa kamid ah u kuri in cadadka markay xifdigii xaggii xifdiga ayay iskaga mid noqdeen iyo dabdigiiyo itqaanka waanay iskhilaafeen riwaayad xadiis baa laysku khilaafay laba kooxood bay ardaydii noqdeen ama laba riwaaya laysugu khilaafay labadaa riwaayo ragga wariyey xagga xifdiga way ka siman yihiin laakiin way kala tiro badan yihiin maxaad qaadanaysaa kuwa tirada badan waay calaa sabiil mithaal riwaayana laba nin baa wariyey riwaayana shan nin baa wariyey toddobadaa nine iskhilaafay xagga xifdiga waa rag isceliya riwaayada waxaan qaadanayaa riwaayada shantaan qaadanaya haddaan toddoba haddaan shan hore u sheegay ayib riwaayada shantaan la qaadanaya riwayada labada waa laga tegaya marka maxaad ku kala rajaxday cadad mar labaad baad cadad wax ku kala arjaxaysaa oo waxa weeye way kala cadad badan yihiin way kala cadad badan yihiin waanay kala xifdi badan yihiin markaasi waxa waxa lagu kala arjaxayaa oo kuu furan cidda xifdiga badan ee dabdiga badan horta ciddaasi hadda iyadu cadad badatana dee kaba sii awleysanba markii aynu soo sheegaynay shaadkii ninkii fiqada ahaa ee ruwaad fiqaada khilaafay maxaynu nidhi waa laga tegaya riwaayadiisna shaad baa loo bixiyey soo ma waa maxaa laga rajaxay riwaayadii iqaadda ahayd riwaayadeeda la qaatay maxfuud baana loo bixiyey isagana kiisi maxaa loo bixiyey shaad baa loo bixiyey maxaa loogu kala hiliyey xifdiga xifdigaa loogu kala hiliye karada iyo xifdigana kala badan yihin imaamu maalik oo rasun fi lxifdi walitqaan ah oo rajulu laa yablagu shawahu axadun ah ama shucbata bnulxajaaj ayaa raawi waxa khilaafay xifdigiisa culimadu wax ka sheegeen ayaa khilaafay keebaa la qaadanaya la rajaxaya shucbe iyo maalik ama riwaayada shucbaa la qaadanaya ama tamaalik ha waxaa taa ka daran haddii raawi ruwaadda ka midi oo ay culimmadu yidhaaheen sayi lxifdi ama culimadu idhaaheen xifdigiisu wuxun yahy ama ay yidhaheen kaiiru lkaflati waa midud hurda kaiiru lkafla waa nin wax walba loo qarin karo nin soo jeeda maaha ay culimadu yidhahdeen ayaa wuxuu khilaafay caalim culimmadii ka mid ah oo wusifa bilxifdi wadabdi watayaqud isagaa la qaadana marka murajaxaadku anwaac weeye waana la bartaayo kutubta mubasadka ayaynagu tegi doonaa wmacrifatu naasikhihi wamansukhihi waxaa ka mida buu ku yiri culumtii xadiiska macrifatu naasikihi inaad garato xadiiska kiisa wax nasakhay iyo wamansukhihi kala nasakhayn iyo inaad garato waaya noocanna waa nooc weyn oo isna muhiim ah oo anwaada culumlxadiiska ka mid a anwaada culumlxadiiska ka mid a waxay culimmadu idhaaheen waa min ajali anwaaci culuumi alxadiisi wa ahamiha wa akariha khataran waa noocyada ugu khutuurada badan inuu aalibulcilmiga ama aalibulxadiiskuu ka jaahil noqdo waayo dee haddaad kala garan weydo xadiiskii nebiga xadiiska nebiga waxaa ka mid a ah wax mansuukha oo xukunkiisii la nasakhay oo aanay banaanayn in lagu camal falo iyo wax naasikha oo wax nasakhay ayaa ka mid a ah. oo xukunkaa hore jira lagu nasakhay kadalika annaasikhu walmansuuq qur-aankana waa ku jiraa oo aayaad qur-aan o xukunkoodii lagu nasakhay aayaad qur-aan oo kala jira labada labada noocba culimadu way way aad iyo aad ba u bayaamiyeen kutub nafiisa inay ka alifeen naasikhu lqur'aani wa mansuukhi iyo naasikhu lxadiisi wa mansuukhihi kutub baa laga alifay jaliila raxima allaahu ahla alcilmi raxima allaahu ahla alcilmi raxima allaahu ahla alcilmi wa macrifatu naasikhihi wa mansuukhihi marka waa inaad kala garato haddii kale maxaa imanaysaa dee xadiis mansuuka inaad ku camal fasho dadkana u fatwooto hada maxay weeye hada hay shay khaiir jiddan wey waa min alqowli cala allahi eesh biayri cilm imaamu eh, abi cabdiraxmaan asulami wuxuu wariyey wuxuu yihi amiiru lmuminiin cali bn abi aalib ba wuxuu soo maray calaa qaasin yaqusu nin qolooyinkan eh, sheeka xariirta akhriya ee dadka maaragtay waaniye ka mid a ah. qusaas bay culimmadu odhan jireen alqusaas walwucaad qusaas waayo waa niman aan cilmi badan lahayn laakiin aftahanna ah hadalka aada isugu totoosin yaqaana qisas bay dadka ku wacdiyaan markaas wa aktaru hadihi alqisas ima daciifa aw makduuba qisaskaa badankooda ama waa daciifa ama waa makduuba wax yarbaa ka ansaxay qusaas bay culimadu u bixiyeen wamaa akarahum lyowm wamaa akarahum alyowm maanta aad bay u badan yihin mid kuwaa ka mid oo meel ka hadlaya ayuu soo maray cali bin abi aalib radi allahu canhu markaasu wuxuu ku yiri atacrifu naasika min almansu atacrifu annaasikha walmansuuq naasikha iyo mansuuqa ma kala taqaana annaasikh min alqur'aan waalmansuukh min alqur'aan annaasik min asunna walmansuukh min asunna ma kala garanaysa qaala laa may buuri markaasu wuxuu ku yuri cali bin abi aalib halagta wa ahlagta aadna waad halaagsantay dadkiina waad halaagtay shuuf hada rawaahu ibn abi khaythama fi kitaab اlcilm biisnaadin صaxiixi calى shar shaykhayn biisnaadin saxiix cala shart shaykhayn kadalika zuhri wuxuu ka wariyey fi nasikh wlmansuuq abu jacfar anaxaas wuxuu ka wariyey fi nasikh wlmansuuq albayhaqi wuxuu ka wariyey fi sunan اlkubra kulhm min ariiqi sufyaan athawri can abi xasiin can abi cabdiraxmaan asulami can cali bn abi aalibin bihi radia allahu canh idan fan sahlan ma fan sahlan ma waay qurdubi raximah markuu fasiraya aayadda qur-aanka ilahi uu yihi maa nansakh min aayatin aw nunsiha waxa uu yidhi macrifatu hada albaabi akiida wa faa'iidatuhu cadiima laa yastagni can macrifatihi alculamaa walaa yunkiruhu ila aljahalatu alaqbiya lima yataratabu calayhi min alnawaasili fi alaxkaam wa macrifati alxalaali walxaraam marka qofka aan naasikxadiis wa mansuuqihi garanaynin culimmadu waxay idhaheen xaraamun calayhi an yuftiya fi lcilmi wa an yatakalama fiihi faqaar badanoo maanta bal masaajidada ka kaca oo dadka maaragtay qisas iyo iyo iyo maaragtay u akhriya bal is'alhu can inaasikh walmansuukh waa laga yaaba inuu kugu dhaha markaa tiraahdo waar naasikh iyo mansuukha ma kala taqana naasikh iyo mansuukh walaal maxay ahay inuu kudhaha waa laga yaaba iska daa inuu garto markaa madmuunkii inuu magaca garan waayo laga yaabo mustalaxa inuu garan waayo waxaa ka mid a ah amilada naasikh iyo mansuuka nebigu wuxuu saxaabada ku yihi kuntu nahytukum can ziyaarati alqubuuri faesh fazuuruuha ziyaartu nabigu alayh isalaatu wasalaam rasuulkeennu markii hore saxaabada wuxuu u diiday inay qubuur tagaan islaamnimada bilowgeedii leesh lianno dadka waxay ahayn dad mushrikiina towxiidkoodii ayuu nebigu ku talagalay inuu dhiso oo maaragtay markuu shirkigii laga laga laga waxa weeyaan shirkigii quluubtooda laga saafi yeelo oo towxiidkii ay bartaan oo ay bartaan inaan qofka dhintay aanu iyo duri toona naftiisa u hayn iska daa cid kale eh yah in waxa weeyaan kadibna markaasuu nebigu u fasaxay sal alla alay slam nebigu wuxuu kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha marka hadduu qof arkay axaadiistu nebigu ku diiday ziyaarat lqubuur wuu ku diiday oo deedna idhaa qabri in la ziyaartaaba ma banaano ka hor dadka u fatwooda mushkilad kadalika rasuulku sal alla alay slam waxa uu diiday adaaxida marka la gowraco ee hadyiga lagu gowraco xaramka ya iyo xajka in la kaydsada buu nebigu diiday oo wax laga dhigto kadibna nebigu uu fasaxay sal allahu alayh kadibna nebigu uu fasaxay hmm. culimadu aad iyo aad bay ugu degadaadi jireen fankan culimada aadka loogu ammaanay waxaa ka mid ah imaamu shaafici iyo aimo kale ayaa ka mid a ah. kutubta laga alife waxaa ka mid ah oo kutubta ugu muhiimsan xadiiska nebiga sal alla alay wasalam kitaabka la yidhaha alictibaar fi nnasikhi walmansuukh oo xaazimi uu leeyahay abibakr alxaazimi caalimka la yidhaha ayaa leh waxaa ka mid ah annaasikhu walmansuukh oo abijacfar annaxaas uu leeyahay waxaa ka mid ah annaasikhu walmansukhu fi laxaadiis oo abi xaamid araawi uu leeyahay ayaa ka mid a ah waxaa ka mid ah annaasikh walmansuukh oo abu cubayd qaasim ibnu salaam uu leeyahay marka kutubta ugu muhiimsan fii hada albaab culimadu waxay dhaaheen min ajali lkutubi fii hada albaab waa kitaabka alictibaar fi naasikhi walmansuukh oo uu leeyahay caalimka la yidhaahdo abi bakr alxazimi ayay culimadu tilmaameen <clears throat> macrifatu saxaabati saxaabada in la garto iyo atbaacihim atbaacdoodii in la bartana anwaacda culumulxadiiskay ka mid tahay waman rawaa ninkii wariyey in la garto oo min alakaabiri akaabirta ka mid a ah. can ilasaakiri ka wariyey ninkii akaabirta ka mid ah ee asaakirta ragga yaryar wax ka wariyey taana baro oo waa sidee ka riwaayat nabiyi baa riwaayadu nebigu ka wariyey sal allahu caleyh wasalam can tamiim daari saxaabiga tamiim daari la ydhaaho iyo wasidiiqi abibakr sidiiqu wax ka wariyey iyo waeyrihimaa keyrkoodu wax ka wariyey waay wa yulaqabu aydan waxaa lagu magacaabaa kaa biriwaayati lfadili can ilmafduuli inaad barato riwaayadii uu kii fadliga badnaa ka wariyey can ilmafduuli kii laga fadliga badnaa asalku maxay ahayd in ka laga fadli badan yahay uu wax ka wariyo ka ka fadliga badan soo maa laakiin waa cagsiga iminka faadilkiibaa wax ka warinaya mafduulkii nebi maxamed baa wuxuu wax ka warinaya sala allahu calayh wasalam ayo saxaabi saxaabadiisii ka mid ah tamiim adaari tamiim adaari xadiisku wariyey ma garanaysa tamiim adaari ya ya salaam hay xadiisku tamiim adaari wariyey xadiis mashhuuru wariyey nacam nacam la kaama doonayo xadiis mashhuuru wariyey saxaabigani maa rabaa ya salaam arbiciinow baabuuri hay nacam la la la la fadal addiin nasiixa addiin nasiixa sheekh mukhtaar ma iga gaadhi haddaan wax dhaca maanta ka hor ama sacaa qaato addiinu nasiixa u fiirso addiinu annasiixa u fiirso xadiiskaasi saxaabigaasaa rasuulka ka wariyey radia allaahu canhu imaamu muslimna xadiiskaa saxaabigaa xadiiskaasoo quri u wariyey laysa lahu fii saxiixi muslim bay culimadu idhahdeen ilaa ilaa hada alxadiis haddaanan waaminsanayn ma aragta hadda waay marka sheekhu halkan wuxuu sheegay wa riwaayatu sheekhi sheekhi riwaayadii uu ka wariyey in la garto weeye cani tilmidi la garto sheekhiibaa ardaygiisii maanta wax ka warinaya muxadisiin raximahum ullah waxba kamay tegin sheekh wixii ishgaal geli o dhan way ishgaal waxaa asala macalin iyo arday sheekh iyo ardaygii inuu kuma wax wariyo dee inuu ardaygu sheekha wax ka wariyo soo ma laakiin waxaad aragtay sanad asaaniidda ka mid a oo saxaabigii uu sheekhii ardaygiisii wax ka warinayo deedna intaad saa u egta baa tiri allah oo waa sidii waar sanadkani qalad baa ku dhacay qalbi baa galay oo waxay ahayd dee rasuulku sala allahu calayh wasalam inuu inuu isaga wax laga wariyo marka xadiiskan qalbi sanadkan qalbi baa galaye tamiimadaari baa nebiga wax ka warinaya inaad saas tirado laga yaabo ama aad is oo waa sidee zuhri baa maanta wuxuu wax ka warinayaa maalik maalik ayuu zuhri wax ka warinayaa oo sidee talo u suurto gashay miyaanu zuhri maalig macalimiintiisii ahayn may waa maalig macalimiintiisii idan saxdu waxa weeye inuu maalik zuhri wax ka wariya inaad istiraado laga yaabo isla sanadka qalbi baa galay si aanad sidaa isu odhan ayay muxadisiintu waxay ku idhahdeen sheekhow tanina way jirtaa sheekhu marmarinu ardayga wax ka wariyo way dhacdaa ha ku degdegna ha odhan sanadkani waa maqluub sheekhow mararka qaarkood waxaa dhacdaa in faadilkii mafduulkii uu wax ka wariyo oo xadiiska caanka xadiisul la yidhaahdo sidaynu arki doonno rasuulkeennu sala allahu calayh wasalam waa xadiis cajiibe eh. rasuulkeennu sala allahu calayh wasalam wuxuu ka wariyey kuma tamiima daari buu ka wariyey nebigaa tamiima daari saxaabi saxaabis ka mid ka warinaya weliba rasuulku intuu saxaabadoo dhan isugu yeedhay saxaabadii soo jamciyey masaajidka isugu yimaadeen aa ihi tamiimow warkii aad ii sheegtay dadka u sheeg markaasuu xadiiskaa sii daayey saxaabigaas ya ma garata ou nebigu calayh isalaatu wasalaam uu ka wariyey sida aynu tilmaami doono waay wa riwaayatu shaykhi baa kamid a ah sheekha riwaayadii uu ka warinayo cani tilmidi uu ka warinayo ka riwaayatu zuuriyi wayaan zuuri riwaayad uu ka warinayo iyo wayx ibnu saciid alansaari cafwan wayx ibnu saciid alqataan dheh wayx ibnu saciid alqataan ay ka warinayaan iyo wa rabiica iyo wakayruhum can maalikin ay ka warinayaan maalik bay wax ka warinayaan yaxya ibnu saciid alansaari inuu yaan filayaa yaxya ibnu saciid ah, waan hubin doonaa marka ahayd rabiicatu ra'yi waa macalinkiisii zuhrina waa macalinkiisii yaxya ibnu saciid alansaarina waa macalinkiisii waa saddexdaasaad aragtay oo iyagii maalig wax ka warinaya marka waa lagayaba inaad istiraado sanadkan qalbi baa galay sida saxda ah waxay ahayd inuu dee ardaygu sheekha wax ka wariyo halkanna waxaa ardaya maalig si aanad saaba odhan ba waxaa laguu sheegay inay mararka qaarkood dhacdo inuu sheekhu ardaygiisa wax ka wariyo ama faadilku mafduulka wax ka wariyo wuxuu guri wa riwaayatu nadiiri can inadiiri laba ninoo mase ah oo isla siman oo aqraano filcilmi nadiir isugu ah iyo maaragtay imaamada inay wax kala wariyaanna barashadoodu waxay ka mid tahay axwaantii culmulxadiiska ka thawriy iyo abi xaniifa oo amaalik thawri iyo abi xaniifa ayaa waxay wax ka warinayaan maalik ya waxay ka warinayaan xadiis alayimu axaqu binafsiha min waliyiha gabadha carmal tahay iyadaa nafteeda uga mudan weligeeda yacni lama qasbi karo lama kasbi karo xadiiskaas waxaa wariyey thawri ayaa maalik ka wariyey thawri waa caalim maalik xagga cilmiga la masa ah abu xaniifa wuxuu ka wariyey maalik abu xaniifana dee waa garanaynaa isna waa imaam kale aimadii ahlicilmiga ka mida ah. maragtaad marka riwaayat nadiir can nadiir baa la yidhaha wax wixiiba aad ku fahantu sheekhu halkan ka daba keena wuxuu yidhi wa riwaayatul aabaa'i wa macrifatu riwaayatul aabaa'i waa inaad garato aabbayaashu riwaayada ay ka wariyeen canilabnaayi inamadoodii muxadisiini waxay keeneen aabbe inankiisii xadiis ka warinaya asalkuna maxay ahayd inuu inanku aabbihii wax ka wariyo markaase waxay u bixiyeen magac waxay u bixiyeen riwaayat alaabaa'i can alabnaa'i tanna waxay u bixiyeen hore riwaayat alakaabiri can ilasaakhiri sheekh macalimiinteeda ka midi wuxuu yidhi walakaabiru nawcaani akaabirun fi lfadli waalmakaanati wa akaabirun fi sinni waalcilmi aragtaa akaabirtu labadaasay u qaybsamaan buuri waay ka riwaayat alcabaasi waaba sida cabaas oo wax ka warinaya can ibnihi inankiisi alfadli aha inankiisii fadl ibnu cabaas fadl ibnu cabaas cabdillahi bn cabaas buu la dhashay ma maqashin sheekh alfadl ibnu cabaas yuu la cabdullahi bn cabaas ibn cabdimualib nin aad u qurux badan buu ahaa nin aad u qurux badan ayuu ahaa waa garanaysaan kisadii kusoo baxday xajka isagoo nebiga la socda sal allahu alayh wasalam ayuu inan aad u qurux badan oo dheg la arkay dabeedna inantiibuu ku dhagaagay inantiina isagiibay ku dhagaagtay labadoodiioo is eegaya ayuu nebigu isagii sarfiyey sal allahu aleyh wasalam haddama garata ya hau malayna raggu waxay egaan sheekh waay wa macrifatu riwaayat alabaa'i can ilabnaa'i ka riwaayat alcabaasi can ibnihi alfadli iyo wa cagsihi cagsigiisuna waa jirtaa buuri cagsigiisu waa maxay waa riwaayat libni anriwaayat alaabaai can ilabnaa cafwan riwaayat labnaa'i can ilaabaa waa inay inamadii aabbayaashood wax ka wariyaan wa cagsu haadihi labaduba waa laba nooc aan wacdi cilmi xadiis ka mid ah marka halkana muxuu kugu sheegay riwaayat alaabaai can ilabnaa'i iyo riwaayat alabnaa'i can ilaabaa'i labaduba sidii jaadada ahayd moogta ta kale waa sida inaad aragto camar ibnu shucayb oo aabihii wax ka warinaya aabihiina awowgii wax ka warinayo camr ibnu shucayb can abi can jaddi waaya waxaynu halkaasaynu maanta darsiga ku joojin doonaa laakiin waxaynu berri ku noqon doonaa wa macrifatu asaxaabati wa atbaacihim tacliiq ku saabsan subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astakfiruka wa atuubu ilayk